bismi illah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa alihi wasaxbi wala amaa bacd bismi illah alxamdulilah wsalaatu wasalamu ala rasuulilah wala alihi wasaxbi wala amaa bacd waa cashirkii siirada insha allahu tacaala waxaynu ka gaadhno walo waqhtigu daahsan yahay ayaynu aqrin doonaa waxay noo dhimanaadan insha allah usbuuca dambe ay noqon doonta haddii alla yidhaahdo oo idaaradda iyo maamulkuna go-aamiyaan inay sii socdaan waxa ugu dambeeyey cashirkeenna sanadkii shanaad ee hijrada gabagabadiisaynu shalay ku joojinnay oo ay halkuu yidhi sanadkaas baa madiina dhulgariir ka dhacay dabcan dhulgariir haddaede xilligan waxaa lagu qiimeeyo ee qiimaynta iyo cabiraatan rektarka la yidhahdo ama rektarka la yidhaahda ma jirin laakiin dhulgariirun xoog badan oo taariikhda galay buu ahaa kadib waxaynu soo gaarnay asana saadisa min alhijra sanadkii lixaad markii uu dhashay wa fiiha amaaniyatun wa cishruuna xadaan labaatan iyo sideed arrimood baa dhacay ama ugu waaweynaa waxyaabihii dhacay wuxuu yidhi wa fi lmuxaram bishii muxaram ee sanadka ugu horeysay min haadihi sanati sanadka lixaad ahayd ayay kaanad ahayday dhacday sariyatu muxamed ibni maslama radia allaahu canh saxaabigaas oo ah ninkii kacb ibnashaf loo diray ee soo diray nabigu wuxuu diray ilal qartaa qoys reer qarta la dhihi jiray oo qabiilkii weynaayaa hawaasin ka mid oo qayb ka mid ahaa waxay ahayd muhiimad aada u kooban soddon bay ahaayeen ciidanku soddonkuna farday saaraayeen maalintiina geedaha iyo gebiyada eh, godadka hoostooday geli jireen wadankana si fiican bay u yaqiineen habeenkiina waa la socon jiray marka la kala seexday cagtu degto meeshii way tageen waxoogay way soo bajinayeen wax kaloo badan ma jirine in qolyo meelahaasahoo hadal laga sheegsheegee laga soo nixiyaa la rabay oo laga soo yaraaha nixiyo way kala didideen kadibna nabad bay ku soo laabteen muxaram hadday dhammaatay bishii safar waxba ma jirin wa fii rabiici alawal bishii mawlido min haadihi sanati sanadka lixaad ahaydi kaanad iyadana waxaa ahayd sariyata cukaashata bni muxsan alasadiy ila alkamri loo diray waa ciddooda cukaashata bni muxsan waa ninkii nabigu markii uu yidhi toddobaatan kunoo waxaa jiri doonta ummadayda jannada geli doona biduuni xisaabin walaa ciqaab xisaab laan bay geli doonaan ninkii durbo gacanta taagay rasuulka ilah ilaah ii bari inaan kuwaa ka mid noqday inagu ihi ka mid baata nin kale istaagay oo yidhi anigana waxari cukaasha kaaga horreeyey booskaa waa buxsame hadda bas khalaas reer bani asadka uu ka dhashay yaa meesha khamri la yidhaahda degi jiray isaguna dad badan ma wadane way is urursibay bilaabeen reer bani asad meel madiina waxoogay ka fogna way ahayd is-uruursi iyo hadalaa ka soo yeeray iyo ciidan inay uruursanayaan kadib sikadiisa buu ciidan afartana oo wata oo fardooley ah buu sikadiisa ku baxay oon la ogeyn iyagoon iska filaynin baa meelay deganaayeen buu dul degay waa la kala cararay marka nin walba cagihiisuu maalay naf hadday timaadana de xoolihii ilmaa meesha jooga lama yidhaahda taada markay timaado qof walba halkaa hortiisunbuu carari waa la kala cararay fa qadimuu xoolay kasoo qaateen wa rajacuu saalimiin iyagoo nabadana way soo noqdeen boqol geelay soo dhaceen halkii waxaa looga cararay boqol geela boqolkii geelana waa soo kaxaysteen wa fii rabiici alaakhir bishii ku xigtay bisha mawliid oo min hadisarati ka mida kaanad waxaa iyadan ahayd oo mar kale nabigu uu diray sariyata muxamed ibni maslama ilaa dilqasa meel la yidhaahdo uu diray wuxuu ahaa ciidanku watay toban nin bay ahaayeen waxaana loo diray laba qoys oo meelaha bal inay ka soo yarbajiyaan oo bani thaclaba iyo bani cawaa la yidhaahdo xogtoodii baa la helay marka waa laga digniin helay ciidan ilaa boqol dhan baa loo diyaarsaday hareeraha laga maray raggii waxaa ka soo badbaaday maxamed ibni maslama oo dhaawac ahaa inuu dhintay bay moodeen lugtay ka haraatiyeen maanu isdhaqaajin waa laisaga tegay meyd baa looga tegay kadib nin muslimiinta oo safar ahaa baa soo maray meeshii ragga meydkoodii wuu gartay raggii marka marka buu istirjacsado inna ilaahi wa inna ilayhi raajicuun buu yidhi markii maxamed ibn wasaman ninkii maqlay dhegta wuxuu ka gartay muslim inuu yahay wuu isdhaqdhaqaajiya marka ninkiibaa soo qaaday oo dhaawiciisii madiine keenay tobankoodii maxamed ibnu oo dhaawac lagu soo qaaday baa soo badbaaday sagaalkii kalena waa dhinteen wa fii rabiici alaakhir aydan isla sanadkaas oo min hadii sanadkii ka ah, isla bishii lafteedii warkii madiinad dhaawacii markii la geeyey yuu nabigu wuxuu soo diray kaanad ahayd sariyatu abi cubaydata bni ljaraax abuu cubayda ciidan loo soo dhiibay nimankii raggan laayay baa la soo aaday ilan baa ku maqan raggaase ilaa dilqasa loo soo dhiibay iyagii war waxaa soo gaaray nimankii aad layseen duulaan xoog badan baa idinku soo baxay way kala carareen firxad waala nimankii oo niman gacan kulu leh haddee farahayna saaraan waxba inaga fakan maayo wax dhiba lamuunan kulmin iyagiina way kala carareen xoola laga cararay oo laga tagalaga tego la sugi waayena xoolihii buu soo kaxaystay isagoo nabadana waa soo laabtay isla bisha wa fi rabiici alaakhir aydan min hadihi sanati ka bay kaanad ahayd sariyatu zayd bni xaaria radia allahu canhu ardaa ilaa bani sulaymin baa loo diray oo biljamuum jamuuma meelaan madiine ka fogayn markaad maka kasoo madiine ka soo baxdo durbo waad arkaysaa jamuum meeshay ku taallo iyagana markay dhexda marayaan oo laga kala dhuuntay bay qof dumaroo xaliima la yidhaahday meesha ku qabteen meel ku qabteen iyadu reerahan reer bani sulaymaynan ahayn qola museyna la yidhahday ka dhalatay waxaa la yidhi away dadkii meeshan deganaa reer bani sulaym xaggay aadeen waxay tiri war uma hayo bal waad u haysaa waad og tahaye danbay kuu tahaye ma sheegi waxay tihi waan idiin sheegi laakiin shardi inaan in lay nabadgelinayn waxba la yeelayn wedhe waa ballaman kaa qaadna waxba lagu yeeli maayo way kaxaysay iyadana reerkanaa qabay reer bani sulaymka gabaray qabeen bay ahayd gam reerkii waa lagu degay xoolo iyo dad baa lasoo kaxaystay ninkeedii baa ku jiray iyo neefafuu lahaa intaba dadkan lasoo qabtay ku jireen goortii madiina la keenay nabigana loo sheegay sal ly slam iyadii iyo odaygeedii iyo xoolahoodiiba wuxuu yidhi u sii daaya mar hadday tustay odaygeedii iyo xoolaheedii usii daaya waxaa lii waxaaga kaxaysa iska soco adiga odaygaaguna waa fasaxantihiine orday weydinkaas wa fii jumaada aluulaa bishii jumaadaluulaa marka la gaaray ku xigtay oo min haadii sanati ka mid ahayd mar kale kaanad waxaa ahayd sariyatu zayd bni xaaria mar labaad la diray bishii labaadna waa la diray ilal ciis deegaanka ciis layidhahdaa loo diray iyo qabaa'ilkii degayay ujeeddadu waxay ahayd iyaga looma soconin deegaanka ciis ee loo socday qabaa'il looma soconin niman reer quraysha oo safar ka yimid oo intay shaam tageen soo adeegay baa xogtooda la heloo xaggaa maraya boqol toddobaatan nin buu nabigu u diray oo wada fardoolaya dheeraynaya gaadiidkii dagaalka wataa loo diray nimankii meeshii baa loogu tegay intoo qaybna way carareen wixii xoolo ahaa iyo qayb dadkii waday ahaana waa lasoo qabqabtay madiina la keenay dadka lasoo qabtay waxaa kamid mid ahaa abulcaas ibni rabiic zaynab binti rasuulilaahi ninkeedii baa kamid mid ahaa ninkii qabay ee caruurtii u dhashay baa ka mid ahaa dadka ganacsigan tijaaradan wadaye lasoo qabtay markii la keenay zaynabu la xiriiray wuxuu yidhi daade xaajada way xun tahaye inaad magangeliye isiiso adiga iga raba salaad subax marka la tukaday bay masaajka intay soo ag istaagtay waxay tiri war ninka odayga anaa nabadgeliya iyadan waa horay timid nabigu ma ogeyn lamana wargelin lalama antashanin nabigu u hadla wuxuu yidhi ma ogeyn laakiin qof muslima qofku magangeliyo magangeliyuu leh sidii baa ninkii lagu fasaxay oo isagana lagu cafiyey wa fii jumaada aluulaa aydan isla bishaas oo min hadii sanati ka mid ah yay kaanad ahayd ghaswatu banii lixyaan binaaxiyati cusfaan cusfaan dhinaceeda cusfaan waa meel maka agteeda halkaasaa la soo aaday falam yalqow axadan cidna lalama kulmin nimankaasi waa nimankii daati rajiic ragga waxoogaygaa ku laayay ragga dhowrkaa ah, ee ilaa toddobadaa ku laayay laba ninna qarab quraysh ka gaday oo rag loo dilay qoladii waay qoladii warkii bay maqleen way kala carareen labiyo laba boqoloo ciidankuna laba boqoloo nin bay ahaayeen firxadkay kala firxadeen waxba lama arag halkii baa la degay nabigaana ciidanka hogaaminay sal halkii baa la degay afariyo maalmood baa la deganaa tuulooyinkii ku hareeraysnaa intii daaqsin la gaari karay maka agagaarkeedoo ciidan loo diray saha usoo yar kormaray baa waxoogay lasoo kala shaandheeyey kadib uu soo noqday nabigu sal allah aleh bishii xigtay wa fii jumaada alaakhira min hadihi sanati ka ah, bay kaanad ahayd sariyatu zayd ibni xaaria mar kale la diray sore maanan idiin soo dhihin ninka ugu badan ee howlaha gaagaaban loo diro waa zayd ibni xaariu markii saxaabada ninnin la yidhaahdo ila araf meel la yidhaahdaa loo diray qola reer bani la yidhaahdaa deganayd oo ka ahayd qoladii ragga tobanka intay laayeen maxamednsloo dhaawaca la soo qaaday bani cawaal iyo bani thaclabay ahaayeen way kala carareen ciidanka la dirayna ciidan badan ma ahayne shan iyo toban nin baa la diri oo laakiin iyagii waxaa gaadhay ciidan xoog badan baa idinku soo baxay waa la kala firxaday dhowr iyo toban neefoo geelah labaatameeyo neefoo geel iyo waxoogay adhi ah oy ka carareen baa la soo kaxaystay markii ciidankii soo gadoomay bay xogta heleen inuu raggu rag tira yaryahay ay ka carareen ay moodayeen ciidan xoog badan waxay dhaheen waraynu aynu ka daba tagno isu soo abaabuleen ka soo dabaduuleen dabcan zaydna wuu ku talagalayaye isaguna markuu soo dhaqaajiyeyba maba hakaynba meel lamama fadhiisanin habeen bay ahaydee soo socday waagaba madiinu ugu bariyey say u soo socdeen madiina kusoo dhowaadeen waxay dhaheen ciidan kale iyo bale kale aynaga hor iman doontee kuwaasi tage ina celiye halkaasay ka noqdeen way soo gaari waayeen wa fii jumaada alaakhira aydan oo min haadihi sanati ka mida saadu u soo noqday howl gaabanoo yar bay ahayde kaanat sariyatu zayd bni xaaria haddana ciidan yar loo dhiibay waxaa layihi saadu u soo degay hawsha howlgaamood ku soo guulaysataye halkanna aad waxaa loo diray ilaa xisma qolo la yidhaahdo qisadu waxay ahayd nabigu caleyh salaam uu sanadkii lixaad wufuudda u diray dowladihii iyo boqortooyooyinkii dunida ka jiray xilligaas buu waraaqo iyo fariimo wada diray uu diinta ku gaadhsiinayo islaamka qaata uu leh raggii la diray dixyata bni khaliifat alkalbi baa ka mid ahaa oo ninka inta badan jibriil suuradiisa u soo ekaysiin jiray oy saxaabadu ninka nabiga la taagan dixiye moodi jireen waay ninkaas waxaa loo diray nimankii qaysariyada ahaa ee roomaanka romaankan yurubiyankii labay ahaayeen boqortooyey lahaayeen oo labadaba kristan ahayd midii bari iyo midii galbeed ta galbeed saldhigeedu wuxuu ahaan jiray magaalada waagii koowaad bizanta la dhihi jiray markii labaadna constantiniya loo bedelay haddana istanbul la yidhaahdo wakaa saldhigooday ahayd kadib diin ahaanna waa tan laga xukumay tan barina dhinacan raashiyay ahayd oo qaysariyadii nimankii la jiray kayaasirada waay boqortooyada ahaa isaga kuwii bari baa loo diray waraaqdii buu geeyey waraaqdii waa la akhriyey hadiyadna waa la soo siiyey waan ka fikiraynaae haddii lagu soo diray oro iska noqaa ninkii dixye markuu aaggan yimid qolyahan xisma ay degan yihiin dhowr nin baa hareeraha ka istaagay isagiina waa la garaacay wuxuu watayna waa laga qaatay markuu ka soo tegay qolyadii uu ka dhashay qayb ka mida ogaaday ciidan bay bixiyeen qabaa'ilkoodii nimankiibay ka dabaduuleen way ka soo qaadeen waxay xoolo ka qaateen iyagiina way iska daayeen nimanka laakiin dilay waxaa hogaaminaya koox bay ahaayeen hunayd iyo la yidhahdiy wiilkiisiiyaa ka mid ahaa qadaxyo waa tegay arrintiibuu nabiga gaarsiiya salaam ciidan degdeg degaa ah la soo raaciyoo meeshay galaanba kuwaa ka daba tagaa yeelay waa laga daba yimid marka ninka la yidhaahdo shan boqoloo ninoo ciidana la soo siiyey hadda ciidanka hadda zayd ibn xaaria wata markan dambe nin oo ciidan uu wataa waa ka daba yimid waa soo gaadhay horta ninkii odayga ahaa iyo wiilkiisii burcada hogaaminayay labadiiba dhulku dhigay waxa waxalaale waxay xoolo haysteenna waa ka soo kaxayste kun neefoo geela iyo shan kunoo adhi ahna reerihii waa kasoo soo kaxeeye waa ka soo qaateen dad maxaabiisana waa ka soo kaxeeyeen dee ciidanku watay hadda waa ciidankii tobantobankii shantoban toban maahane shan boqoloo ninoo ciidan u wataa iyagiina inta kale waa firxadeen ninba reeruhii iyo qabaa'ilku ku carari kare ku biiri karaybu ku biiray wa fii rajab rajab min haadihi sanati kamida mar kale jumada alaakhira markay dhammaatay bishii rajab zayd lama nasin kaanat sariyatu zayd ibni xaaria hadana la diray ilaa waadi lqura qoladii reer fazaara ee cuyaanata bni xisnin alfazaariyu nabigu markuu dowmatuljandal ka soo noqday heshiiska uu la geli jiray ayaa loo diray qoladaasoo waxoogay dhibiyo fadqalaliya qalalaasa bilowday baa loo diray musanifkan isagu wuxuu yidhi falam yalqa kaydan wax dhiba ma arag laakiin kutubta taariikha iyo waxay u badan yihiin inay dagaal adag qabsaday rag badanna laga laayay zayd laftiisuna soo dhaawacmay saasay kutubta taariikhdu intay qorayaan iyo u badan yihiin laakiin musanifkan wuxuu wax balaaya mayna arag rajab hadday dhammaatay wa fii shacbaana min haadihi sana ninkii zayd bishan shacbaan dhaawac baa ku yaallo ma bixi karo kaanat sariyatu cabdiraxmaan ibni cawfin baa ilaa dowmaljandal loo diray dowmatljandal marka loo diray ciidan xoog badan buu haystay ilaa toddoba boqoloo ciidan ah ayuu haystay haddaba degdeg ma qabtide waxaa la yidhi kordeg markaad kor degtana saddex maalmood diinta ugu yeedho war islaamka qaata ku dheh hadday saddex maalmood kadib kaa diidaan ku gaacay wax bahalweerar ah dhinac kaga qaado fooda ka maleeg baa layidhi waa soo baxay soo duldegay saddex maalmood ayuu diinta gaadhsiinayay waxaa islaamay oo diintii qaatay nin laba labadaba uu ahaa nin iyaga boqorna uu ahaa kaahinna uu ahaa oo u faalin jiray xagga faalinta iyo wadaadayntana isagaa u ahaa xagga boqornimada iyo maamulkana isagaa u ahaa ninkaas alasbaq ibni camrin ilkalbi la dhihi jiray oo boqorka reerka ahaabaa islaamay isagii hadduu islaamay dee kale maxay sugayaan islaamkii bay qaateen waxay yidhahdeen dad diintanna baraan rabnaa cabdiraxmaan ibn cawf intuusan meesha ka tegin nabigu la soo xiriiray oo wuxuu yidhi reerka inaan la xidhiidaan rabaa daba uu soo jawaab wuxuu hadaad la xididayso ninka ugaaskaa ka guurso yidhi duqii asbaqaha gabadhuu dhaloo tamaadir la dhihi jiray ayuu cabdiraxmaan ibni guursaday reerka si si fiican gacanta loogu hayo qoyska madaxtooyada iyo aqalka madaxtooyada gal baa layidhi halkaas baalka waxaa ga dhigatee wa fii shacbaan isla shacbaan oo min hadii sanati ka mid ah yay kaanad ahayd sariyatu cali bni abi aalibin radia allaahu canhu wa ardaa cali bni abi aalib baa haddana la diray isla bishaas ilaa bani sacdi bni bakrin baa loo diray oo bifadak meesha la yidhahda jooga fadak waa meel yar oo khaybar hoos imanaysay haddaba iska baabaaday waa dhulcislaa iska baabaaday magaaladaas laakiin magaalo yar oo khaybar agteeda uu ku dhowbay loo soo diray ujeeddaduna waxay ahayd muslimiintii iyo khaybar yuhuuddii joogtay bay xiisadoodu taagnayd oo sanadka toddobaad dhici doona dagaal abaabul dagaal bay ku jireen nimankii reer khaybar nimankan bani sacd ibni bakrin la yidhaahdo abaabul ciidan bay samaynayeen ciidan lagu taakuleeyo khaybar lagu taakuleeyo iyagana timirta wax laga siiyo iyaguna ciidan inay u diyaariyaan bay ciidan abaabulayeen garab istaaga difaaca kala qayb qaata dagaalka khaybar la gala tii marka la maqlay khaybar isuri dooni mayne qolyaha wax abaabulaya horta waa in la kala didiyaa way kala firxadaan oo yidhahdaan war kama bixi karne iyagiiba waa laga soo leexdayo innagiibaaba tooshkeeduna qabtae aynu gabanno inta ay gabanayaan kuwana si unbaa laysla tegi doonaa lasma huri doone markaas baa cali loo soo diray inuu kala caydhiyo qoladaas wuxuu yidhi fashatata shamlahum isu imaatinkoodii iyo ururkoodii oo dhan buu kala firdhiyey shatata waa kala firdhiyey waay figix buu ka kala siiyey oo meel buu ka tuuray wa hanima shan boqolee neefoo adhi ah oo geel aan leeyahay iyo ilaa laba kun oo adhi ahna uu ka soo qaaday wasalima nabad buuna waa haniima haniimuu helay wasalima nabad buuna ku soo noqday qofii xabad kama xaganin firxadkay firxadeen dee markay naf timaaddo xoolihii waa laga cararay laba kunoo adhi ah iyo shan boqoloo geeluu ka soo kaxeeyey dee waa caydhoobeene waa inay dagaagaan dagaag ma taqaanaan waa la dagaagay ma taqaanaan ya qaxa waay qaxu waa luqad cusub waagii hore dadka markay abaar ku dhacdo ama colaadii ku dhacdo ama ay caydhoobaan ay meeshan ka tagaanee qof walba halkuu hiigsan kara hiigsado hadda waa la qaxay baa la dhahaa waagii hore waa la waa la dagaagay marka way kala qaxeen way kala firxadeen nin walba meeshuu carari karay buu cararay dad badan baa xoola beelay inay soo kabtaan oo is urursadaan weli waa cabsanayaan dee hadday xooga isku urursadaan meella in qolo kaleoo kadiisa duldegto waa la cabsanayaa khaybar garabkeeda laga baxay marka cidii garab u noqon lahayd baa laga saaray meesha wa fii ramadaana min hadihi sana bishii shacbaan buu ninkii odayga ahaae kaanad ahayd sariyatu zayd bni xaaria radi allahu canhu ilaa ummi qirfata binaaxiyati waadi lqura halkii ay waaga dhaweyta soo aadeen ee dhaawacu ka soo gaaray baa hadana loo soo diray ay islaantaasaa reerka u talin jirtay odaygeedaa reerka oday u ahaa laakiin iyadaa inta badan taladu iska haysataa la dhihi jiray halkaasuu soo aaday fa qataluu wa asaruu wa hanimuu wa salimuu tii ay sameeyeen dhaawicii iyo raggi ay laayeen baa rag badan bay soo laayeen maxaabiis badanna waa ka soo qabteen xoolo badanna waa ka soo qaadeen iyagiina nabad bay ku soo laabteen ciidankiisii dee nimankii aan shalay laynay duulaan xoog badan oo argoosi ay soo qaadeen baa la yidhi ciidan xoog badan oo dhowr boqolana wuu watay marka qoys yaroo reer baadiye xoola dhaqata iska ah ciidan hubaysan oo dhowr boqola markuu ku soo baxo horeyna ay rag uga laayeen waa un firxad soo maaha nin walba cagahaaga meeshaad ku gaari karta carab bay noqotay wa fii ramadaana aydan oo min haadihi sanati ka ahaa ajdabanaasu dadkii way abaaroobeen jadban shadiidan abaar adag iyo rooblaan badan baa dhacday fastasqaa bihim rasuulku sal slm roobdoon buu ula baxay fanasala almataru baa soo degay roobdoontu waa markii ugu horraysee la jideeyey salaadan roobdoonta la tukado bannaanka loo baxo sida ciidda oo kaleeto go'a la gadiyo labada ragcadood la tukado dadka loo khudbeeyo la yidhaahdo khuduuc iyo towbadkaan badan ha la muujiyo ilaa aakhirii dabcan shariicadeenna roobdoontu sharcigu jidaya waa un laba salaadaa la tukado iyo in la ducaysto ilaahay la baryo ama iyadoo salaad la tukala ama khudba lagu jiro ama masaajida la joogo ama guryaha la joogo roobna sii labadaa waaye tan aricadka la qalee beriiska cad la kariye iyo kuwan caruurta looxa qur-aanka inti madaxa loo saaray idinkoo kabana wareega la yidhaahdiyo roobdoontii sharcigayd kuwaas maaha iyo katan wadaadada inta meesha la fariisiiyo idinku khalaaweeya la yidhaahdo maalmana kadib maalmaha kadibna raashinka la ysu keenayo waxaas roobdoonta sharciga ayd wa fii ramadaana aydan bishii ramadaan oo min haadihi sanati ka mida ajdaba nnaasu jadban shadiidan abaar adag ku dhacday fastasqaa bihim rasul sal slam fanazla almatar roobdoontii nabigu roob doonayba ilahay markiiba roob buu siiyey subxaana wa tacaala wa fii shawaala min hadihi sana ramadaan markuu dhammaaday bishii xigtee shawaal la gaaray waxaynu ku jirnaa sanadkii lixaade kaanat waxaa ahayd sariyatu cabdulaahi bni rawaaxata radia allahu canhu wa ardaahu ilaa zaarimi lyahuudi faqataluuhu wa salimuu zaarim lyahuudi isna wuxuu ahaa nin xoolana badan magacna dheer abaabul dagaalna ku jiray oo intii carabiya wixii qabaa'ilkii cabjabka ahaa yuu isku soo abaabulayay tiibuu nabigu zayd ninka la yidhaahda sariic cabdullahi bni rawaaxa iyo rag kooxuu u diray isagiina madaxay u soo caseeyeen way soo khaarijiyeen wixii xoolo meelaha ay ku arkeenna way ka soo qaateen iyagoo nabada iska soo noqdeen ninkaana dhibkiisi waa lasoo afjaray ninkii far dheeraatay noqotaba waa la jari jiray wa fii shawaali aydan min hadihi sanata isla bishaas kaanat sariyatu kursi bni ciidankii uu hogaaminayay saxaabigii kursi ibni jaabir ilfihri ahaa la dhihi jiray oo labaatan fardooley ahaa maalintaasuu nabigu diray ilal curaniyiina kooxdii burcadee curaniyiinta ahayd baa loo diray fa atow bihim waa keeneen intay soo qabqabteen fa qatalahum rasuulku waa dili sal slam nimankani waxay ahaayeen niman kooxoo yidhi waan islaannay madiina yimaadeen madiinay hawadii isbeddelkeedii bay caloosha ka xanuunsadeen waxaa la yidhi si aad usa calooshiisu soo bixisaan geel muslimiintu nabigu lahaa oo bannaanka daaqaya madiine bannaankeeda yaa geelan la jooga caanihiisii iyo kaadidiisii isku darsada intaad ka roonaanaysaan iska caba maalinkii dambey tashadeen markay roonaadeen ay caafimaadeen bay tashadeen waxay dhn waryaa geelanba maandhacno ninkanna maandillo ninkii geela la joogay way dileen indhahana musbaar bay kala dhaceen geelina way kaxaysteen warkii baa nabiga soo gaaray ciidan labaatan ah buu diray oo fardoolaya ka dabatago soo qabqabtuu tugta khaaimiinta nimankii waxaa kaloo raacay nin la yidhahdaa salamata bn alakwac oo fardahaba ka dheereeya saxaabi salama la dhihi jiray alakwac la yidhahdo nimanka caydhsanayay intuu orod ka dheereeyay oo nimankii halkay marayaan iyo soo ogaado orod soo kala jireeyey oo ka hor buu sheego halkaasay marayaan waana intaa waxaasayna wataan buu yidhi marka rag waa jiri jiray waagii hore fardaha ka dheereeya anu tabcan ma garanayo qof faras ka dheereeya ma arag laakiin nin oday oo sideetameye aan ku soo gaaray baa waxaa layidhi ninkan faras ka dheereeya feetin baa lagu tijaabin jiray faraskii feetin orod la ekeeya faras dheereeyu ahaan jiray faraska la gadanayo markii la tijaabinayo orod badan yahay ninkan uu la oratami jiray marka raggaasi nimankii waa soo qabqabtay waa la keenay nabigu calayhi salaatu wasalaam inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaaca aydiihim waarjulhum lugihiyo gacmuhu isdhaaf u gooyey indhahana masaabiir bay kala dhaceen soo maaha iyagoo nool baa masaabiir lagala dhacay meel dhagaxoo buuro adagna waa lagu daadiyey biyana lama siin karaa layidhi say u cabaadayeen bay ku wada nafbaxeen waxaa layidhi waa ugu adkayd ee nabigu mariya dad jazaau sayiatin sayiatun miluha sooma saa u dilay ninkii xoolahay ku caafimaadeenna islaamnimadii way ka noqdeenoo way ridoobeen xoolana way dhaceen bay jabiyeen ninkii geela la joogayna si xun bay u dileen abaalkoodaa la mariyey xilligii xajaaj ibnu yuusuf nin la yidhaahdo waa nin dhib badan aha isagana marka qaarkood waxaad isdhahaa soomaalidu shuu xajaajoo kale way u baahnaan lahayd ninka soo istaagay yidhi weeye dadka intuu fiiriyey yaa ahlal ciraaqi ree ciraaq nin kacdoon badanoo dhib badan bay ahaan jireen salaad jumcuu yimid afkuu soo duubtay mimbarku iskaga fadhiistay si khudbad looga sugay ninka wuu iska fadhiya afkaa u duuban afka hoostaal iskala kan muxuua kan muxuua war mid mid jinni waxba hadli karin bay noo keeneene isaga inay hadlaan buu rabaa wuu istaago wuxuu yidhi yaa ahl alciraaqi ya ahl ashiqaaqi wanifaaq weligiinba fallaaganimo iyo munaafiqnimaad lahaydeen wuxuu yidhi amiirulmu'miniin ciidankii raggii meesha ugu jiray fallaadhihii ku cabiray uu haystay buu fiiriyey te uu qadhadh oo ugu adag buu raadiyo anigu isoo helay buui xaggiinuu iisoo tuuray ilaahay baan ku dhaartaye madaxya bislaaday oo in la guro rabaan arkaa buui madax badanoo bisilo in la gooyo rabaa markay bislaata waa la guraaye wuxuu yidhi ilaahay dhaaraan ku maray albaabkaa ka baxa haddaan idin dhaho qofkii kaa ka baxa waan dili dembi kale maaha ugu hadda haddii iridaa mara jidka mara aan idin qofkii jidkaa ka leexda waan dili madaxaangoyn haddaydaan toosin waa arki doonta waa inoo isu nahay buuri waaya waaya waaya barateen ninkaas baa lagu eedeeyey waa si adag dadka u dila anas ibni maalik radiallahu canhu ardaahu uu soo gaadhay buu u yeedhay maalin anasoo wuxuu yidhi nabi maxamed ciqaabtii ugu adkayda uu dadmariyey horta maxay ahayd kuwan uu sheegay marka qoladaasay ahaayeen <laughs> masaajku ka istaagay marka waxay dhaheen buu i xajaaj baa waxay qaabe wuxuu yidhi waryaa maanaa weli gaaday tuu nabigu rag mariyey maanaa weli gaaay <laughs> weli maana gaarin taasaan soo wadaa buu rag baan halkaa marin doonaa la keri layahay oo nagnagtooda ay badatay marka dadkii marar la edbiyo marka nimanka curaniyiintu waa kuwaas wa fii hadihi sana isla sanadkan lixaad wa qabla sulxi alxudaybiya heshiiskii xudaybiye intuusan dhicin kaanat waxa ahayd sariyat alkhabat ama sariyatu sayfi albaxri sayfulbaxri badda xeebteeda weeye khabadka waxaa la yidhaahdaa geedaha midaha ay bixiyaan ee daataa la yidhaahdaa soomaalidu abqa iyo waxay yidhahdaan maaqaan waxayna ahayd ala raajixi sida raajixa waxaa madax ka ahaayoo wata ciidankaas abu cubayda tamri aljaraax radiallahu canhu wa ardaa ilaa saddex boqole bay ahayn ciidankuwa dagaalyahaan ciidanka waxaa ka mid ahaa iyuu ku jiray cumar ibnukhadaab baa ciidankan kamid mid ahaa madaxa ciidankuna abu cubayd uu ahaa waxaa loo diray qolyo reer juhayna ah oo xeebta badda deganaa marka sariyadii way gaajoodeen raashinkiina uu ka dhammaaday markay naftu qabatay geedaha midhihii ka daatay oo khabat la yidhaahday cuneen oy naf raadiyeen marka ciidankii sayfulbaxri xeebta kuwii loo dirayna waa la dhahaa kuwii abqada cunayna waa la yidhahdaa isagoo hadda khabad ku magacaabay xagga xeebtay u dhaadhaceen waxaa ilaahay umbadda uga soo saaray bahalay ku sheegaan kutubtu in la dhihi jiray cambar wakhtigaas kiibay iska duldegeen ilaan badda waxeedu alxillu meytatuhu waaye banaanka uga soo baxay oo bakhtiyey bay cuneen dhulku dhawaad bay deganaay inay cunayeen ciidanka saddexda boqol aha waa lagu wada cayilay meeshii waxay yidhaahdeen markii dambe baanu soo qaadnay bahalka weynankiisii intuu la lafihiisii feedhahee godna baanu saa u istaajinay laftii awrkii oo wiilkii saaran yahay baa laftii hoos maray oon taabanin xayawaanka intee leekaa weynankiisi feedhihiisii saa loo istaajiyey awrtii iyo raggii saaraabaan taabanayninoo hoos maraya waxayna soo sahaydeen iyagoo nabadana way soo noqdeen qoladaasaa la yidhaahdaa sariyat lkhabad ama sariyatu sayfi lbaxri oo abuu cubaydo uu hogaaminayey radia allahu canhu ardaa wa fii hadihi sanati bay kaanad ahayd sariyatu bani cabsin ciidankii reer bani cabsi laga xulay cala alhaalibi sida badan ciidankan reer bani cabsi looma dirine ciidanka loo diray hawsha dhammaantood baa isku raas ahaa oo reer bani cabsi ay ka dhasheen waxaynan ahayd nabiga waxaa soo gaaray sal slam safaray quraysh leedahayoo ka soo adeegtay shaam oo badeecad ka buuxda iyo dhar iyo waxalba ka buuxa ayaa halkaa maraysay reer bani cabsi buu u diray iyagiibaa aaday iyagiibaa soo bililaqaystay soo qaaday wixii ka soo heleenna keenay nimankii quraysh ahaa meel ay ka soo adeegtaan iyo meel ay waxu dirsadaan waa waxa ku qasbi doona inay heshiiska soo socda galaan warnimayo aan nabadgal la yidhaahdaan nabaddaa wixii ka dambeeyeyna dee lagu kala tegi doonaa wa fii dilqacda bishii dilqacda ee tobnaad ee min haadihi sanati ka mida yuukaana ahaa sulxu lxudaybiyati heshiiskii xudaybiye ka dhacay wa kaana fatxan furis alla uu muslimiinta u furoo mubiinan cad bay ahayd dagaalka xudaybiya wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisoo kun iyo ah oo ciidana isagoo wata ayuu maka soo aaday waa soo cumraystay cumruu soo aaday xudaybiye markay marayaan xudaybiye hadda haddii aad xajka aalah idingeeyood aadaan ama tagteen jiddo markaad ka baxdaan makana ku socotaan halka xaramka laga galo ee kontaroolka dadka lagu baadha uu yaallo ee shumaysi la yiraahdo bay la simantahoy agteeda tahay meelo ceelal biyaha ku markii markiinuu soo socda nabigu la maqlay jidka madiine ma aha marka jidka waa laga soo yarleexanoo dhinaca jiddaa baa laga gelaya xudaybiya marka la yidhaahdo bay jidkii maka u fadhiisteen iyo madiine u dhexeeyey ciidan dhigeen waa ka soo wareegayo xudaybiye markuu ma qarayo ay maqleen halkaas haddana ciidan soo dhigeen nabiguna waa degay sal l slam wadahadal baa bilowday nabigu wuxuu yidhi aan wadahadal la yidhaahdeen nabigu wuxuu damcay cumar inuu diro cumar wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ani iga daa ani nimankan waan isku adadagnahay islamana keeni karno ninka reer badanna ka dhashay inay joogaan isagana aadaynan uga didsanayn igana dabeecad qabow oo dadkii wax suulsuulin kara waa cumaan ee cumaan dil buu yidhi nabigu cumaan buu dhaadhacay uu cumraystay suuqa waxaa soo gashay cumaan in la dilay qodobka soo socdaa marka dhacayoo nabigu saxaabadii oo dhan buu wuxuu yidhi ballan baynu gelaynaa hadday arrintaa run noqoto halkeena ugu horraysa kaga bilaabi nin intuu inaga nool yahayna dagaalka waynu wadi sheekadu laakiin been bay kadib halkaa quraysh way timid wada hadal baa bilowday wadahadalkaasi si aad la yaab uleh buu dhacay quraysh way tashataa ninbaa wuxuu yidhaahdaa anigaa u tegiyay daaya nabigu dadka waa yaqiinay rag yaqiinayna waa la socdeen qurayshoo qabaa'il badanna way isugu jireen ninbaa la soo kaxeeyey ninbaa soo baxay odayaashii ka mida waxaa lii rasuulka ilaahay waa soo socda wuxuu yidhi soo socda waxaa layidhi odaygii hebel ahaa baa soo socda wuxuu yidhi odaygii hebel ahaa hadduu soo socdo dadku idinku dharkiinniina waa soo ma qabtaan muxrimiin weeye nabiga saxaabadu way soo xirteen dulxulayfa madiina agteeday ka soo xirteen awrtii iyo geelii calaamadaysnaa ee kacbada in lagu qalay rabayna wada istaajiya idinkuna labeykada ku dhawaaqa buy maaha saa markay ku dhawaaqeen ee uu soo istaagay hadal kaleba ma geline wuu ismajiiray war dadkan beydka ilah socda maxaad ka rabtaa buuri dadka daaye ninkaa isagu sidaasuu la noqday waxoogay markay joogeen nin kursi ibnu xabsimikris ibnu xabsi la yidhaahdo baa la soo diray waxaa la yidhi rasuulka ilaahayow mikris ibnu xabs baa soo socda wuxuu yidhi khaain ninka soo socdaay waa khaain shaydaanahe hadalkanaga adkeeya kaa danta geella lama kicinin talbiyana looma qaadin isagii waa yimidoo waa la ismari waaye waxoogay hadalku markuu socday wuxuu yidhi maxamedow waxaan kula socda ee jaabada ee meelaha laga soo ururiyey oo wax ilmaadeertaa iyo jifo kugu dagaalamaysa jirin dagaal hadduu dhaco way kaa kala cararayaane abubakar baa marka meesha taagan abubakar baa xanaaqay marka wara tuugyahow ma annagaa nabiga ka cararaynaa khaainkan laga tuugsanay u fiiriyey waa yidhi ninka hadalka leh waa abubakar baa wuxuu yidhi abaal horaad igu lahayd baa jiray hadduusan abaalka ahayn waan kuu jawaabi lahaa aduu ninkiina gadoon markii dambe muqiirata bni shucba adeerkii oo odaygii reer thaqiif ah baa yimid nabiga korkiisa waxaa taagan oo waardi ah muqiirata bni shucba taagan duqan adeerkiihi ma arko muqayrata bni shucbana wuxuu sameeyey baa jiray isagoo safar la socda bay la qumanaatay inuu islaamo nimankiibu islaamkii kala hadlay way diideen iyagoo seexday buu intuu isaga wada dulboodoo madaxa guray buu xoolihiina ka kaxaystoo madiina iska xariiriyey nebigu wuxuu yidhi islaamku aan kaa aqbalaynaa xoolahan laakiin anuu shaqa kuma lihin aduu meeshaad geenaday ku jirtaa xoolihii iyo magtii raggii duqal bixiyo laga qaaday duqu marka wuu ogyahay xagga jiray laakiin raggan inuu la socdo meelaha taagan yahay mooga wuxuu isku dayey nabiga garhkiisa inuu taabto seefta dabadeedii buu gacanta kaga dhuftoo garhka nabiga gacanta qurunkale ka duubu ku yidhi iska xoqday duqiyo cabaar markuu jiro haddana lacay qacbu haddana ka siiyey warwa ayuu yidhi ninkuu waa muqiirata bni shucbaa la allah war makaayinkii aan magtiisa bixinayeeekada ka baxa markii dambe waxay soo direen nin la yidhahda suhayl ibni camrin nabigaa la yidhi suhayl ibni camr baa soo socda wuxuu yidhi ma hubtaan ma suhayl ibni camriba haa heshiisiiyo nabad bay qoraysh rabtaa buuli hadday suhayl soo direen niman wax lagu heshiiyo oo wax laysku ogaado oo eray uu meel ku go'an raba hadday ka dhabtaa inay heshiisii wadahadal galaan intii hore oo dhan lugooyay ahaayeen suhayl waana nin wax ka go'o waana nin hadalkiisu meel maro waana nin heshiis la wada gaari karuu yidhi hadday quraysh ka daacad tahay buu yidhi wadahadal iyo heshiis in la gaaro heshiiskii waxaa lagu gaaray muslimiinta qaarkood aad uga biyodiideen heshiiska waxaa qodobadiisa kamid ahaa hadda inay noqdaan laakiin sanadka dambe ay soo cumraystaan kow inay saddex maalmood keliya maka joogaan markay soo cumraystaan ka badan ayna joogin saddex inayna hub iyo waxba la gelin afar muddada intaa u dhaxaysa in heshiisiya nabad la ahaadoon la isdilin oo la ysdhex muddo toban sanadooda oo la ysnabadgeliyo waxaa ka mid ahaa nin allaalay ninkii muslima ama muslin ahaayoo quraysh ka cararo baxsada oo xagga taga in la soo celiyo kii xagga iska soo dhiibe muslima in la soo celiyo qorayshtiiyo dadkiisii hadday iyagu rabaan loo soo celiyo dowladaha dadka isu dhiibaya maaragteen la gelaya iyo labada dowladood heshiis baa ka dhaxeeya in dadka soo cararay laysu soo celiyey hadda dee bilaabanin qaab caalamin baa laga dhigay wax waxawligi soo jira weeye ummadaha macaamilaya ummad xaggan ka carartoo xaggan carargasho way geli jirtay dhinaca kale cid allaale ciddii muslimiinta ka soo cararta inaan la celinaynin lama celinaya kii muslimiinta ka soo carara kii muslime xagga u cararana waa la celin sidaasaa lagu saxiixay halkaa cumar iyo rag uu ku jira xaqiliqi waaye nabigu u yimid rasuulka ilaahayow kacbada waa tegaysaan soonamaada dheheen haa laakiin ma sanadkana tegi baan agu ku maya ilaahay soo muslim ma nihin haa soo dadka naga dhintay janno geli maayaan haa iyagu soo gaala maa haa wixii saa kaga dhintay soo naar geli maayaan haa seen heshiiskan dulligaasaan u aqbalaynaa hesiiskaagu soo celinin dadkiina ha loo celiyo kooda mushinki la celiye heshiiskaa dulligaasaan u aqbalaynaa wuxuu yidhi cumarow anigu rasuulka ilaahi baanay rabbina khilaafi maayo sidanaa dani ku jirtaaye sidan yeel wuu ka soo abubakar buu yimid wuxuu yidhi sollaynama dhihin sanadkan waa tegaysaan ismaog abubakar iyo nabigu wuxuu yidhi haa laakiin ma haddaa tegi baa lagu yidhi xajka waa tegi baa lagu yidhi lataqruna almasjid alxaraam baa lagu yidhi sanadkaan tegi baa lagu yidhi markaasuu yidhi maya sidii oo kaleetuu yidhi wuxuu yidhi warniyo waa rasuulka ilaahaye isagaa inaga oge sidii la yeelo qaado adugu heshiiskii waa la galay waxaa la yidhi ha la noqdo timahana ha la yska xiidho saxaabadii niyadjab badan iyo moraalja badan bay arrintii ku noqotay nabigu amar buu soo saaray wuxuu yidhi timaa la xirto wax isla qaajiyaa la waay oo timii xira mar labaad buu ku celiyey wax isdhaqaajiyaa la waay oo timi xira wuu soo baxay khaymadii uu deganaa buu iska galay waxaa joogtay umu salama radi allahu canha o nabiga la socotay wxu uhi umu salama haystee xaaladana taagan bal tali soomaalidu haweenkooda qaar way la tashadaan laakiin haddana inay taladeedii qaateen way isdiidsiiyaan ninbaa wuxuu igu yidhi xaaskaygu qof aad u caqli badan weeyo markaan rabo inaan la tashadana agteedaan ku calacalaa buu yidhi markaasay dhahdaa buu yidhi taladii markaan rabay ka helo nanagaa musbaan dhahaa <laughs> laakiin nabigu saa ma yeelin sal allah aleh ali wasalam nabigu sidaas ma yeelin wuxuu yidhi balila tali umusalam waxaad rasuulka ilaahayow dadku waxoogay way ku cuslaataye intaad shib dhahdo ood u yeerata qofkii timaha kuu xeeri lahaa adu bilow adiga iska bilow markaad timaha xeerato iyagaa waad xeeran doona sidii buu yeelay raggii oo dhan waa lagu dareerayoo timaha la xirtay talada maalinka waa lagu badbaaday soomaa laakiin oday soomaaliyeed isaga wuxuu leeyahay ka soco maalinka umu salama radi allahu canha wa ardaaha taladeedaasaa ilaahay muslimiinta ku badbaadiyey dagaal heshiiskii xudaybiya saasaa lagu heshiiyey toban sano bay dagaalkii quraysh muslimiintu in la kala nasto laakiin waa sanadkii lixaade laba sanuu jiri doonaa ama laba sano wax dhiman ayuu jiri doonaa quraysh baa jabin doonta burburidee burburintayda dagaalkii dhacay markaa la furan doonaa marka lafteeda la qabsan doonaa laakiin hadda heshiiska tobankaa sano baa heshiiska lagu galay wa filxudaybiyati intii la joogay lafteeda ayadu sibkaanadi bay ahayd baycat ridwaani baycadii ilaahay kaga raali noqday taxta shajarati geeda hoosteeda laqad radia allaahu can id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waaataabahum fatxan qariiba markii cumaan waa la dilay la yidhi buu nabigu ballanaya intuu istaagay buu yidhi aynu gacantiisgelinno waxaanu noolaanayno amaaan u sugayno ama dambe oo na dhex maraya ama wayna dhammaynayaan ama magaaladan ka qabsanaynaa kadib cumaan oo socdaa yimido sheekadii been bay noqotay baycadan waxaa lagu gelayaa marka calalmowti waaye markuu dagaalku yimaado markii banaanka la joogo qof walba waa faallan yaqaana dagaalka qof walbana waxaa weeye indhaha waa gududan yaqaanaan xididada dhuunta ku yaalla hadalkuna suu xamaasaysan yahay way kici yaqaanaan laakiin ma la soo gaaray baasha dhicitaankeedii ma la soo gaaray yaa saatir waay isli anugu waxaan ku aqaan saddex nin laga yaabo saddexda nin haddaan magacaabo in badan idinka mid inay wada gartaan nin ninkaan arkay ee dagaal iyo jihaad dhiirigelin ka sheekeeye ugu badnaayee dadka xabaasa geliyuu ahaa qarni waqhtii hore sagaashabeeyadii weligiina xabad ma rido xaggeeda uma dhaqaaqo nin kalena wadaadda dagaalamaya intuu yimid wuxuu idhi niman yahow jihaad baan rabaa jihaadka fadligiisana waan oga bahashoo i fiirinaysa xabadna ma aadi karo saana xabadna ku aadin mujaahidna ku noqday ii sheega waxaa la way fiican tahaye alaabtana ilaali awrtana foofiyo soo xaree geela noo raac awrtan la raranayo ba adiga raacitaankeeda ku ogna ninna qorigii uu markii waxoogay soo dhowaaday dagaalkii gacan buu ka yar xanuunsanaaye wuxuu waryaada gacan baan lahay soo moogidiin buu qoriga ku qaban kare marka bahashu markay timaado bahashu markay dhab dagaal u yimaado waa sida nabiga nuu dhihi jiray laa tatamanaw liqaa alcaduwi inay cadow isu timaadaan aad ha u doondoonina ina carartaaba laga yaaba mugta adkaysan doonta mooye alaahu maanmar arko ilaahu marya ay geeya aad ha u daydayanin fa idaa laqiitumuuhum fahbutuu hadday ku qabsatana adkayso in sariir ku carariyo soomaaliyana waa aan tegay askart baa qasab laysaga dhigi jiray siddeetan baan halkan ka tegay nineteen eighty eightki baan tegay xamar baan ka gudbay gobolka hiiraan qaxootiyadii ahaa baan tegay habeenkii u tegay baa la yidhi salaada subax waa la israafayaa askar baa layska dhigaya dagaaladii hargeysiya waqooyi baa socday askar baa qasab laysaga dhigayaa dee inaan habeennimo cararray noqoto ka baxno oo duurka habeenkii barino salaad subax ciidan dhan baa duldegaya dadka qasab baa timaha lagaga askar laga dhigaya waxaa igu yaabbadnayd raggi intay diracyada xidheen musqulaha galay <laughs> waxaba taariikh u yeeshaa baalku dagaal markuu yimaado calal mawti baa lagu ballamayay dadkii baycada waa galeen hal nin baa diidayoo awr caso uu lahaa ku dhuuntay aljud bni qays la dhihi jiray ninkuna munaafiq buu ahaa halkaa ninbaa baycadii ka hadhay wa fii marjicihim soo laabadkay jidka soo hayeen min alxudaybiyati cinda dajnaana tuulada dajnaan markay marayeen nasalad suurat lfatxi baa ku soo degtay calaa rasul sal slm fahanaahu lmuslimuun muslimiinta u tahliyaday innaa laka fataxnaa laka fatxan mubiinan heshiiskii ay dadku diidanayeen baa fatxi ilaahay lagu magacaabay muslimiintu xorriyad bay u heleen diintii inay sheegaan maka ay tagaan qof walba la doodaan guri walba ku akhriyaan dariiq walba la istaagaan iyagoon cabsanaynin nabigu ummadihii kaluu wakhti u helay dadkii ugu badnaa labadaas sane ee xigtay islaameen qoys kastoo quraysh ahaana qaybaa islaamay qof walbana islaamkiisuu bannaanka ula soo baxo xorleya wax ka fiican baa yo helaba wa fii haadihi sanati isla sanadkaas buu nasala soo degay fardulxaji xajka waajib laysaga dhigay wa fii haadihi sanati isla sanadkaas baa xurimat ilmuslimaatu gabdhaha muslimka laga xaaraantinimeeyey cala lmushrikiin ragga gaalada walaa tunkaxu lmushrikiina la yidhi wa fii haadihi sanad sanadkan buu arsala rasuulku diray sal kutuban qoraallo iyo waraaqo ilaa muluuki alcaalam boqorradii adduunka ka jiray yadcuuhum fiiha uugu yeedhayo ila alislaami boqor kasta waraaq buu u diray hadduu masar joogay haduu qudus joogay hadduu ciraaq joogay haduu qaysarkii ahaa nin walba nin baa loo diray aslim taslam yuutikala ajr kama ratayna qaarkood lagu leeyahay yaa ahl kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaan beynakumna lagu darayo wa fii hadihi sanati isla bay ka safati shamsu qoraxdu oo nabigu uu tukaday salaadii qorax madoobaadka wa fii hadihi sanati isla sanadkan buu maata dhintay sacdu bnu khawlata radiallaahu anhu fil asri maxbuusnimuu ku dhintay bimakata muhaajir buu ahaa waa la qabtay gadaal bay gaaladu ku qabatay makaa lagu xiray markuu ku geeriyooday muhaajiriintana mayna jeclaan jirin maka inay ku geeriyoodaanoo waaba laga xaaraantinimeyn nin muhaajira inuu maka dib u dego waa loo diiday wa fii haadihi sanati qodobka ugu dambeeya sanadkan bay qadima yimaadeen soo galaan nabigu yimaadeen wafdu judaamin calaa rasuli sal slam qoladii reer judaam oo reer yaman ahayd baa nabiga u yimid rifaacata bni zaydin judami baa e, ergey u ahaa nabigu waraaq buu qoray heshii dadkii uu gaarsiiyo reer judaamna ninkii markuu noqday way wada islaameen halkaas ayaynu maanta ku daynaynaayo waxaanuma adaankii salaada jooga wakhtiga dambea laysu soo noqon idaaradii maamulka sheegi doono hawsha iyagaa iskale baan u malay waa mahadsantiin jazakum allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu